بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله أعلم بمراده وأيين أصلا مري فرصة مقطعة في أول ما رأيتي سورة البقرة allahu aclam bimuraadih allahu aclamu bimuraadih axasiba ma waxay u malaynayaan annaasu dadku ma waxay u malaynayaan an yutrakuu in lagaga tegi miyay u malaynayaan an yaquuluu lian yaquuluu inay yidhaahdeen daraaddeed miyaan lagu dayn aamanna alle ayaanu rumaynay walxaal in lagaga tago xaal in lagu tahay miyay u malaynayaan hum ayaga laa yuftanuuna aan la fitnaynin oo aan la imtixaanin marka imtixaanku waa inkaari weeye allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay aayaadkan inay lama huraan tahay addoommada in la imtixaami doono qof walbana waxaa lagu imtixaamayaa bixasabi maa cindahu min aliimaan qof waliba intuu iimaankiisu yahay sidaa daraaddeed dadka waxaa ugu imtixaan badan ambiyada waxaasuniga saalixiinta dabadna qaarba qaarkay ka wanaagsan yihiin yubtala rajulu calaa xasabi diini shaksiga waxaa lagu imtixaamayaa hadba diintiisu intay leeg tahay fain kaana fii diinihi salaabatun ziida lahu fi lbala haddii diintiisa abee ku jiro imtixaanka waa loo kordhinaya allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala axasiba ma waxay u malaynayaan annaasu dadku an yutrakuu in lagaga tegi miyay u malaynayaan macnaa in lagu daymiyey u malaynaya an yaquuluu lian yaquuluu inay yidhaahdeen daraaddeed aamannaa alla ayaanu rumaynay walxaal hum ayaga laa yus'aluuna aan la imtixaamin ma sidaasay u malaynayaan baa ilaahay layidhi subxaanahu watacaala wallah waa layidhi subxaana laqad fatanna waanu imtixaanay alladiina kuwii ayaanu imtixaanay min qablihim ayaga ka horeeyey waa rusushii hore imtixaankooda waynada aragnay ilaahay subxaanahu watacaala qisudka ambiyada ee faraha badan ee qur-aanka uu ku sheegay iyo waxyaabaha ummad wali maaragtay rasul waliba rasul waliba uu kala kulmay ummaddii ilaahay u diray falayaclamanna allahu alla wuu arki doonaayo wuu arki doonaa ama falayaclamanna allahu alla wuu ogaan doonaa ogaan ku xidhan abaalmarinta kaasoo haleelaya ogaankuu hore ilaahay u ogaa waxa dhici doona alladiina kuwii waa la ogaan doonaa amba arki doonaa sadaquu ku run sheegay biiimaanihi walayaclamanna alla wuu arki oo wuu arki alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah markaa layaclamanna waxaynu ku fasiray culimmada qaarkood ay yidhaahdeen waa narwa oo asalka horta waxaad ogaanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ogsoonyahay wax kastoo hore u dhacay iyo waxaa dhici doona iyo waxaan dhicinba haddii uu dhici lahaa sida uu noqon lahaa haddii uu dhici lahaa sida uu noqon doono ayaa ilaahay ogsoon yahay waa arrin ay ku ijmaacsan yihiin ahlusunna waaljamaaca waa mujmacu calayhi weeye sidaa daraaddeed baa aayaadkan oo kale ibnu cabbaas markuu fasirayo linaclama buu yidhaahdaa masalan limara sababtuu sidaa u leeyahay waxa weeye waxa kale fog amba kale caamsan ru'yada aragtida iyo cilmiga waayo aragtidu waxa la arkaa un wax mawjuuda oo jira cilmigu wuu ka caamsan yahay oo isagu shay maqan iyo shay jooga labadaba wuu ku tacalluqi karaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa wax kastoo jira waa ogsoon yahay laakiin adigu haddii tafsiir kale la qabto oo cilmi duhuur waxan ay culimada qaarkood yidhaahdaan ah falayaclamanna allaahu alla wuu ogaan macnaa waa ogaan ku xidhan abaalmarinta ilaahay wuu ogaa addoonkani inuu samayn doono shaygan cilmigiisii saabiq ahaa baana ilaahay ku ogaa subxaana laakiin ogaalka ilaahay ogaa addoonkani inuu samayn doono camalka noocaasiya de kuma abaal mariyo laakiin camalka markuu sameeyo addoonku camalka markuu sameeyo sicirka markuu la yimaado ayaa ilaahay ku abaalmariya marka waa kan dambe ee ficil samaynta cilmigan dambe ee ku xidhan ficilkana waa doonku samaynayo falayaclamanna allaahu alla wuu arki aba wuu ogaan alladiina kuwa sadaquu ku runseegay iimaankooda walayaclamanna alla wuu ogaan doonaayo wuu ogaan alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah ee iimaankooda ku dheenta sheegaya am xasiba ma ay bale eh, xasiba ma waxay u malaynayaan bal kaba kaalay hore weeye intiqaali anfaya munqadica ah ma waxay u malaynayaan aladiina kuwa yacmaluuna sameeya asayi'aati xumaanta kuwa sameeya ma waxay u malaynayaan an yasbiquunaa inay annaga naga baxsan doonaan am xasiba aladiina bale eh, xasiba aladiina kuwii ma waxay u malaynayaan yacmaluuna sameeya asayi'aati xumaanuhu an yasbiquuna inay naga baxsan doonaan ma sidaasay umalaynaya saaa waha xun ayaa ilaahay yidhi anba xumaaday maa ay aladii kiibaa xumaaday yaxkumuunahu iyagu ay xukumayaan macnaa waxay malaynayaan baa xun oo ah inay u arkaan inay yihiin kuwo annaga naga baxsan kara man qofka kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya amaba ka baqanaya liqaaa allaahi allalla kulankiisa qofka ka baqanayaa fa iina ajala allaahi ilaahay subxaanahu watacaala ajalkiisa uu jireeyey amba uu xadilay la'aatin kii iman weeyaane falyastacid qofkaasi ha diyaar garoobo muddadaa ilaahay qabtay ha u diyaar garoobo man kaana qofka ahaaday yarjuu mid ka baqaya amba rajaynaya liqaaa allaahi alla la kulankiisa fa ina ajara allaahi ilaahay mudayntiisu amba ajasha rabbi subxaanahu watacaala uu jideeyey uu mudeeyey la'aatin kii iman weeye e qofkaasi ha diyaargaroobo falyastacid wa huwa allaa samiic allaha maqalka badan weeye subxaanahu wa tacaala alcaliim waa allaha cilmiga badan leh shay kasta oo tirada ogaada iyo allah subxaana watacaala wax iman doona aan jirinba waman jaahada qofka jihaada la jihaada kufaarta ambaba naftiisa iyo shaydaankaba la jihaada fa inamaa yujaahidu qofkaasi wuxuu u jihaaday un linafsi ina allaha alla lahaniyun allaha ka kaafsoomay ee ka qanigaa ee ka hodmay weeye can caalamka oo idin ilaahay uu ka deeqsoon waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeyo wa camiluu falaa asaalixaati acmaasha wanaagsan sameeya lanukaffiranna wallaahi lanukafiranna waanu ka qarin oo waanu ka qarin canhum ayaga xaggooda waxaanu ka qarin doonaa sayi-aatihim xumaanahay sameeyeen baanu ka qarin doonaa macnaa kuma ciqaabi doono walanajziyanna waxaanu ku abaalmarin doonaa yoonu ku abaalmarin doonaa hum ayaga axsana aladii kii ka ugu wanaagsan axsana aladii kii ka ugu wanaagsan amba ka wanaagsan baan ku abaalmarin doonaa oo axsankani laysa calaa baadihi afcalkani hore waynu usoo sheegno waxaynu camalku wuxuu u qaybsamayaa uun axsan iyo xasan marka axsanka waxaa loo jeedaa shayga waajibka ah iyo manduubka sunnaha ayaa loo jeedaa xasankuna wuxuu noqonayaa mubaaxa ayuunbuu noqdaa waxaa laysku abaalmariyaana waa waajibta iyo sunnaha weeye marka waa axsanka un weeye marka afcalku calaa qaadihi buu noqonaya wallaahi lanajziyannahum waxaanu ku abaalmarin doonaa ayaanu ku abaalmarin doonaa axsana aladii kii ka ugu wanaagsan baanu ku abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen adduunyada markay joogeen yacmaluuna kuwii sameeya wawasaynaa waxaanu u dardaarannay alinsaana kii dadka ahaa waxaanu u dardaarannay biwaalidayhi labadiisa waalid baanu u dardaaranay iifaa'an dardaaran baanu u dardaarannay dardaarankaasoo xusnaa ay xusnin wanaagi saaxiiba amba iisaa'an dardaaran baanu u dardaarannay xusnaa ah wanaagba ah amba wa wasfaynaa waxaanu u dardaarannay alinsaana dadkii biwaalidayhi labadiisa waalid baanu u dardaarannay an yafcala inuu u sameeyo bihimaa xusnaa an yafcala xusnaa inuu sameeyo baanu u dardaarana wain jaahadaaka hadday kugula jihaadaan labadaada waari wain jaahadaaka hadday kugula jihaadaan amba ay kugula dadaalaan litushrika si aad ugu shariig yeesho bii aniga ayuu alla yidhi bii aniga si aad iigu shariig yeesho maa waxaad iigu shariig yeesho laysa laka adiga aanu kuugu sugnaanin bihi maagaa cilmun cilmi aanu kuugu sugnaanin falaa tudic ha adeecin humaa labadaada waalid inama daacatu fii makhluuq inama daacatu bimacruufin bimacruufin wain jaahadaaka hadday kugula jihaadaan litushrika si aad ugu sali yeesho bi aniga maa wax laysa laka adiga aanu kuugu sugnaanin qof yahow bihi maagaba cilmun aanu kuugu sugnaanin lamama heli karayo wax shariig ah oo ilaahay in la ogaan karabae falaa tudicha adeecin humaa labada waalid ilaya aniga xaggayga ayuun buu yahay marjicukum noqodkiinuna xaggayga ayuun baad u soo noqon doontaan fa unabbi'ukum dabadeed waxaan idinka warramin bimaa sii baan idinka warramin kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuu sameeya waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wacamiluu falay asaalixaati camallada wa wanaagsan lanubtilanna waxaanu gelin doonaa ayaanu gelin doonaa hum ayaga bisaalixiin kuwa wanaagsan baanu dhexdooda gelin doonaa ay fi saalixiin aw maca asaalixiin baanu raacin baa ilaaha yidhi subxaana wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man duul baa ka mid ah yaquulu yidhaahda aamanaa waxaanu rumaynay billaahi alle ayaanu rumaynay ogoobay dadkani waa kuwa beenaalayaala amba xaqa beeniyey laakiin iimaan bay sheeganayaan iimaankoodani see maaha mid qalbigooda ku jira waayo imtixaan iyo balaaya markay timaaddo ayuu islaamnimadaba dib uga ridoobi doonaa uu ka noqon doonaa amaba wuu ka baxayaaba oo isagoo weligiiba islaamiska ahaa ayaa duuldaro markay dhacdo wuxuu noqon doonaa u mid gargaarka weydaarta oo haddii la isimtixaamo wa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah, man mid baa ka mida ah, duul baa ka mid a ah. yaquulu yidhaahda aamannaa waxaanu rumaynay bilaah alle ayaanu rumaynay haye oo faidaa uudiya haddii la dhibo faidaa uudiya marka la dhibo huwa isaga fillaahi alla darkii haddii loo dhibaateeyo jacala ka yeela fitnata annaasi dadka dhibaatayntan ay dhibaateeyeen ka cadaabi illaah alla cadaabkiisa oo kale ka dhigaya mar alla marka la qabsado ayuu odhanaya anigu maxay layguma hadlayo islaamkii amba islaamkiiba layguma hadlayo ah, fa idaa uudiya marka la dhibo fillaahi lagu dhibo shacala ka yeela fitnata annaasi dadka dhibaatadooday dhibaateeyeen weliba alla dartii ay u dhibaateeyeen ka cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa oo kale oo sababta cadaabka ilaahayba iloobaya oo kanuu sidaad uga baxsataa leh wallaahi lain jaa'a hadduu yimaado nasrun hadduu yimaado gargaar iyo futuuxaad la helo iyo wanaag min rabbika xagga rabbiga hadduu ka yimaado layaquulunna waa jamac weeye imika laamka godan baad ku garanaysaa wowgaa xadsan waa kaasina waa nimitawkiid weeye layaquulunna waxay odhan doonaanay odhan doonaan innaa annagu kunnaa waxaanu ahay macakum kuwii idinla jiray baanu ahay awalaysa allaahu alle miyaanu ahaanin markay saaan leeyihiin awalaysa allah alla miyaanu nin biclamatii ku cilmi badan bimaa kii fii suduuri alcaalamiin caalamkan laabtooda waxa ku jira ilaahay ka ku cilmiga badan miyaanu ahaanin warso alla ma ogsoona waxay nimankani ay leeyihiin ma arkaysaa rabi miyaanu ahaanin ku cilmi badan awalaysa allaahu alla miyaanu ahaanin biclamatii ku cilmi badan bimaa midka fii suduuri alcaalamiin dadka laabtooda ku jira maya uu yahay weeye alle wallaahi layaclamana allah alla wuu arki amba wuu ogaan wuu muujin doonaa aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey walayaclamanna raggi wuu arki amba wuu muujin doonaa amba wuu ogaan almunaafiqiin kuwa kufri caloolada qaba intaba intuu ilaaha isi rabo oo imtixaan yimaado ayaa waxaa soo bixi doonaa qaarkoorta oo dhan cid kastoo iska liita ma og tahay dadku maanta waa wada muslimiin waa wanaagsan yihiin waa multasimuun hadday dalaaya timaado oo laysku soo kordho iimaankiina waa lagu soo kordhaya ogow bal hebello ayaa wax kale soo bixi doona hebello ayaa shaqaale noqon doona m inaa wadaada somaad maqan wallaahina ducaabay timaado allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala qaala waxay yidhaahdeen nasal allah alcaafiya waqaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay liladiina laamu baa la yidhahdaa kuwan dambe ku yidhaahdeen waqaala aladiina kuw waxay idhaahdeen kafaruu gaaloobay liladiina kuw waxay ku yidhaahdeen aamanuu alla rumeeyey ittabicuu raaca sabiilana war annaga dariiqayaga soo raaca walnaxmil annana aanu qaadno khabaayaakum dembiyadiinna aanu qaadno ee soo raaca wamaa hum may ahaanin baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala bixaamiliina kuwii qaadi doona may ahaanin min khabaayaahum kuwa ay leeyihin xumaanta sameeya gasaskooda xaal uu ka mid yahay min shay ay shay ah xaamiliina lankaaso amalka shay liladiina kuwii waxay ku odhan doonaan aamanuu alla rumeeya ittabicuu raaca sabiilana dariiqa yaga raaca walnaxmil amana aan qaadno khabaayaakum dembiyadiinna aanu qaadno alxaal bay sidaa leeyihin ba alla yidhi maa hum aanay ahaanin kuwa sidan dhihi bixaamiliina kuwii qaadi doona min khabaayaahum kuwaa ay leeyihiinna raaca dembiyadooda xaal uu ka mid yahay min shay ay shay shaynaba ma xambaari doonaan innahum ayagu la kaadibuun kuwii ku been sheegayo weeye waxaanu qaadi doonaa dembiyadiina qayb ka mida allah wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala wallaahi layaxmilunna waxay qaadi doonaan ay qaadi doonaan jamc weeye islaamka godan eego wallaahi la yaxmilunna waxay qaadi doonaan ay qaadi doonaan asqaalahum dembiyadooda culaysyadooda waa rar asqaalahum rarkooda ama culayskooday qaadi doonaan wa asqaala dembiyana way qaadi doonaan dembiyadaasoo maca asqaalihim dembiyadooda weheliya oo waxa weeye markay dadka tariik xun u horseedaan oo ay ducaadku noqdaan ila dalaala ciddii ay lumiyeen dembiyadoodii ayagoo kuwana lumiyaan dembigooda waxba laga dhimaynin ayaa iyagana dusha laga saari doonaa oo sunnaha ilaahay baa sidaa iska ah man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri midla ujuuri man itabacahu ilaa yowmi alqiyaama min kayri an yunqasa min ujuurihim shaya waman daca ilaa dalaalatin kaana calayhi min alismi midlu aasaabi man itabacahu ilaa yowmi alqiyaama waa la saaraya dadkaba sunna xuma jilayso ciddii dariiqaagaa martay dembigoodii oo iyagana sidooda lagu abaalmarin doono ayaa taagii iyo kay sameeyeen adigana dusha lagaa saari doonaa waa sida inay nebi aadamkii u horreeyeyba naf kastoo lagu dilo gardarro dilka uu qayb ugu yeelan doono maa qutilat nafsun dulma ila kaana cala bni aadam alawali tiflun min damiha allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala waxay qawla yaxmilunna waxay qaadi doonaan asqaalahum dembiyadooda iyo wa asqaalan dembiyo maca asqaalihim kuwooda hore weheriya ayay qaadi allah wuxuu uhi subxaanau watacaala walaa yus'alunna wallaahi la yus'alunna waxaa la weydiin doonaa oo la weydiin doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxaa la weydiin oo la su-aali doonaa camaa ay caniladii kii la weydiin doonaa kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwii been abuurta hu caaisha qadar waxay been abuuran jireen baa la odhan doonaa bal ka warramo oo ilaahyadii maya oo maxaa maaragtay allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala walaqad arsalnaa wallahi laqad arsalnaa waxaanu diray nuuxa baanu diray ilaa qawmihi baanu u diray walabisa wuxuu ku nagaaday amba joogay fiihim ay fii qawmihi qoomkiisii wuxuu dhex joogay alfa sana sannado kun ah alfa sana buu ku nagaaday ilaa hamsiina konton mooyaane caaman ay min caamin ilaa hamsiina konton mooyaane caamaa ay min caamin ah dabadeetna way ku kufriyeen si walba wuxuu ugu sheegay xilli kaste wuu u yeedhay asluub kastoo qofka loogu yeeri lahaada wuu ugu dhawaaqay faakada waxaa qaatay hum ayagii adduufaan duufaan baa qaatay baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala walxaal baa duufaankaasi la tegay hum ayagu daalimuuna kuwa dulmi falay oo kufriyay ay yihiin ayaa duufaankaasi qaaday ayaa ilaahay yidhi subxaana wa ibraahiima wadkan xusnagiyow ibraahiima bal nabiy llaahi ibraahiimna xus faanjaynaa waanu badbaadinay nuux baanu badbaadinay wa asxaaba asafiina doonta asxaabteediina waanu badbaadinay waa dad iyo dunyo wuxuu ku qaaday wa asxaaba asafiina doonta asxaabteediina waanu badbaadinay wajacalnaa waxaanu ka yeelnay amba ka dhignay haa doonidii ambahaa ficlada badbaadinta ah aaya cibro ayaanu uga dhignay lilcaalamiina caalamka oo dhan baanu uga dhignay maaragtay aayad culimmada sida qataadoo kale wuxuu leeyahay ilaa awaliislaamkii siday jiri jirtayba doonidaasi islaamka bilowgiisii guurtii juuliga loodhan jiray ayay iska saarray ma og tahay allah wuxuu leeyahay waxaanu uga dhignay cibra amba maaragtay cibra aan uga dhignayo dee ilaahay baaba inoo sheegay ee badbaadinta ah uu nabiyullaahi nuux ku badbaadiyey doonida waana cibro qaato wa ibraahiima xus waa ah. imaamu alxunafaa idaa qowmkiisa ayaa wuxuu ugu yeedhayaa ilaahay mooye ilaah kale xaq lagu caabudaa inaanu tirin qoomkiisani waxay halaag muteen maynaan soo maynaan arag wa ibraahiima ah. xus id waagii xus qaala uu yidhi liqowmihi ibraahiima ah, sheeg id waagii bal ka waran qaala uu yidhi liqowmihi qoladiisa uu ku yidhi ucbuduu caabuda allaha allah caabuda oo wattaquuh allana ka baqa daalikum inaad ilaahay caabudaan kana baqataan ayaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin kuwa wax garanaya ogsoon war ilaahay caabuda wey innamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadi waxaad caabudaysaan awsaana asnaam ayaad caabudaysaan awsaana waa tan wasan asnaam baad caabudaysaan wa takhluquuna waxaad abuurtaan oo samaysaan wa takhluquuna waxaad samaynaysaan iskaa been baad samaynaysaanoo aad kuwa been doodoobaya ayaa amba asnaamtan ay samaysanayeen ay caabudayeen baaba beentanba ah ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaan ina aladiina kuwaas tacbuduuna aad caabudaysaan min duuni illaahi alla sakadi kuwan aad caabudaan laa yamlikuuna kari maayaan lakum idinka idiinma mulkiyaan oo idiinma hayaan risqaa risiq idiinma mulkiyaan ee tabtaguu ka doonta cinda allah ilaahay agtiisa ka raagsada arrisqa risiqa ilaahay agtiisa ka doonta war ilaahay baa risiqa bixiye ilaahay agtiisa ka raagsada oo caabuda alla caabuda oo washkuruu ku shukriyaanba u mahadnaqaan lahu alle ilayhi ila allah alle xaggiisa unbaa turjacuuna laydin celin doonaa wain tukadibuu ay wain tukadibuuni haddaad i wain tukadibu haddii aad beenisaan bimacnaa aniga haddaad i beenisaan anbaba alle faqad kadaba waxay beeniyeen faqad kadaba way beeniyeen umamun ummada waxay beeniyeen min qablikum idinka hortiin ambaa qowlkan waxaad moodaa nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxaa tidhaa rasuula wain tukadibuu haddaadi beenisaan faqad kadaba waxay beeniyeen umamun ummado min qablikum idinka hortiin rusulahum bay beeniyeen wamaa cala arasuul rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaga ay ila alblaagu gaarsiin mooye wax kale ma saara almubiinu xaq inuu dadka wax gaarsiiyo ayuunbaa saaran awalam yarow miyaanay arkaynin kayfa yubdi'u allaahu alle siduu u bilaabo kayfiyaddaanba xaaladuu rabbi u bilaabo alkhalqa khalqiga siduu alla u abuurayo miyaanay arkayn abbaan iyo hooyo anay ku tegayaan mudfa ay noqonayso ruxinta ilaahay ku beerayo sidaa u soconayso taa miyaanay arkayn ba awalam yarow miyaanay arkayn kayfa yubdi'u allaahu alla siduu u bilaabo amba qaabka u bilaabo alkhalqa uma yuciidu rabbi wuu soo celin doonaa sumadan ijtinaaf weeyaan waayo soo celinta khalqiga dee goobjoog hadda uma nihin uma yuciiduhu ay ilaa wa yuciidu rabbi waa uu soo celin doonaa weeye macnaa khalqiga wuu soo celin doonaa inna dalika abuurinta abuuritaankaa iyo soo celintaasi cala allaahi alla korkiisa yasiir wax ku sahlan oo ilaahay u fudud weeye kul waxaad tidhaahdaa nebiyow siiruu socda fi lardi arlada socda dheh oo fanduruu eega kayfa badaa alkhalqa ilaahay siduu u bilaabay bal khalqigiisa siduu alla wax abuurayo abuuraya goloortoo eega qaarnadii waa abaartitay baad arkaysaa raxmaad baa helaya siduu ilaahay u korinaya labtiiyo dhajig ilaahay bal siduu wax u eega uma allaahu alle yunshiu wuu abuuri doonaa annash'a abuurid buu abuuri doonaa alaakhirata dambe ilaahay abuuri doonaa khalqa alaakhira dambe mar dambana ilaahay khalqigan wuu abuuri doonaayo wuu curin doonaa ina allaha alla calaa kulli shay shay walba qadiir allah jara wey yucadibu wuu cadaabaa alle man yashaau kuu doono ayuu cadaabaa yucadibu wuxuu cadaabi doonaa man yashaau kuu doono wayarxamu alla wuu u naxariistaa man yashaa kuu doono wa ilayhi ila allah alle xaggiisa ayuunbaa tuqlabuun loo celin doonaa weeye ficilkaa mas-uul ku binaysan tuglaabuun rabbi xaggiisun baa laydin celin doona wamaa antum maydaan ahaanin bimucjiziin kuwa arlada wax ku kuwaas ku gelin kara fiar bimucjiziina fi lardi arlada qaar wax ku adsigelin kara amba ku waasigelin kara maydaan ahaanin iyo walaa fi sama samada dhexdoona oo ilaahay kama baxsan kartaan subxaanahu watacaala wamaa lakum idinka idiinma ahaanin min duuni illaahi alla sotagi min waliyin ay waliyin mid arrintiinna maamula iyo walaa nasiir mid idiin gargaaraatoona idinma ahaan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati illaahi ku kufriyey iyo wa liqaa'ihi alla la kulankiisa ulaa'ika kuwaasi ya'isuu waxay ka quusteen min raxmatii raxmadayda ayay ka quusteen baa alla wa ulaa'ika kuwaasina lahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliim ay mu'lim wa xanuusiya daacigaasuu u noqday nebiyullaahi ibraahiim maxay markaa ugu jawaaday famaa kaana ma aha min jawaaba qowmihi ibraahiim qowmkiisa jawaabtoodu wax kale may ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen moy inay yidhaahdeen ee ilaa qawluhum an qaaluu masarka halkaa laga dhalaaliyo waa ismigii kaanada famaa kaana ma aha nin jawaaba qowlihi qowmkiisa jawaabtoodu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wax kale iqtuluu dila hu yuusuf ibraahiim dila aw amase xariquu guda hu isaga guba bay yidhaahdeen dabadeed way hureen oo kii dabka ku riday faanjaahu allah faanjaa wuu badbaadiyey hu ibraahiim allahu alla wuxuu ka badbaadiyey min annaar naartiiba alla ka badbaadiyey oo ilaahay baa naartii amar siiyey makhluuq bay ahayd ilaahay baa faray inay qadow iyo badbaado ibraahimu noqoto inna fii daalika kaa alla soo sheegay buu ku sugan yahay la aayaat baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan yihiin yu'minuun ilaahay rumeeye subxaanahu watacaala wa qaala wuxuu yidhi markaa nebiyullaahi ibraahim inama itakadtum waxaad yeelateen oo aad samay ka dhigateen min duuni illaahi alla sokadii waxaad ka dhigateen awsaanan sanamo waxaad ka dhigateen aalihatan mafcuulkaaqata inama itakhadtum waxaad ka dhigateen min duuni illaahi alla sokadii awsaanan sanamo waxaad ka dhigateen maaragtay aalihatan baad ka dhigateen oo maxaad ilaahyadaa uga dhigateen mawaddata baynikum dhexdiinna isticlaansho ahaaday daraaddeed mawaddata baynikum karadan inoo kale way sii daafaysan yihiin rixdiinna isticlaan ahaatay darteed baad u samaysateen asnaamtan oo macnaa idinka ayuunbaa baatilkan isku seclaaday oo maaragtay waa doonis iyo hawadiinna ayuunbay arrintani ka qalata wey amba jeclaanba asnaamtan aad jecetihiin uma ya'ti alxayaati aad isku jecesiin addunya uma yowma alqiyaama haddaba yowma alqiyaamahana yakfuru waa istinaaf weeye sumadani uma yowma alqiyaamatina yakfuru wuu bacdukum barkiinba bibacdin barka kale ayuu dafiri fayalcanu wuu nacbari bacdukum barkiinba bacda barka kale wa ma'waakum hoygiinuna annaar weeye wamaa lakum idinmana ahaanin min naasiriin mid idin helayaano idinma sugnaanin weeye yacquuba buu ahaayo isxaaq baa dhalay yacquubna waa israa'iilun weeye wajcalnaa waxaanu yeelnay baa alla yidhi fii duriyatihi ibraahim duriyadiisa amba ubadkiisii waxaanu dhexdooda yeelnay annubuwa nebinimada ayaanu yeelnay oo badana ambiyadii ilaahay si ay ka soo jeedeen wixii ka dambeeyey annubuwa sida nebiyullaahi maxamed bee ma arkaysaa ilaa nebi ibraahim buu ku abtirsanayaayo waa awlaadul ismaaciil buu ahaaye waalkitaaba kutub baanu siinay waa jinsi moogta waa jinsulkutub alkitaaba baanu siinay wa aataynaa waxaanu siinay hu ma ibraahim ajrahu baanu siinay macnaha abaalmarintiisa ajarkiisa ayaanu ku siinay fi dunya oo ilaahay baa ku siiyey ajarkiisana dunyada lagu siiyey muxuu yahay rabbi baa ku abaalmariyey culimmada qaar waxay leeyihin waa ammaantan ummadaha ilaahay ammaanaan laakiin ilaahay ajar buu ku siiyey wa inahu ibraahiim fi laakhira aakhira dhexdeedana la min asaalixiin kuwa saalixiinta a ah mid ka mida ah wey macnaha adduunyada iyo aakhiradaba wuxuu ku helayaa maaragtaysa ajar buu ku helay marka ilaahay wuxuu siiyey nebinimadii iyo maaragtay kitaab waa khilca saniya waa boqrid la yaab le weeye ibraahim imaam baa ilaahay uu ka dhigay oo isagaa baryay ubadkiisa inuu ilaahay dhexgeliya duriyadda marka ibraahim calayhi salaatu wasalaam wixii ka dambeeyey jamiicu ambiyaa'i bani israa'iil sida waa silaaladii yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim uu dhalay buu ahaa waxaa ugu dambeeyey ciisa bni maryam oo maryam de waxay ka soo un iyaga isaga ayaana ku bishaareeyey nabiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam min samiimi alcarab alcarbaa wuxuu ka soo jeedaa rasuululaahi moxamed ismaaciil ibnu ibraahim calayhi asalaam ma arkaysaa markaa ismaaciil waxa ka soo inay maaragtay dadkii uu dhalay cid ka fadli badani nebi moxamed ma jirin weeye markaasuu kasoo jeedaa rasuulka alle waa luuba ay washur xus luuba xus idwaagii qaala uu yidhi liqawmihi uu ku yidhi galadana haysataysna inkaar bay qabeene inakum idinku lata'tuuna waxaad la imanaysaan alfaaxisha xumaanta ayaad la timaadaan lata'tuuna waxaad samaysaan ood la timaa kuwa la yimaada aad tihiin alfaaxisha maa sabaqakum idinkama horaynin bihaa faaxishadaasi min axad ay axadun minta waa sila waa faacilkii axadkani min axad ay axadun axad idinkama horaynin axadka min alcaalamiina bani aadamka ka midi caalamka waka idinka horraysay ma jirin ainakum idinku lataatuuna waxaad la timaadaan ood ku samaysaan ainakum idinku lataatuuna ma waxaad u tegaysaan arijaala ragga maraggaad wax ka dayaysaan inkaar baa idinku dhacda weeye fataqdacuun miyaad goynaysaan asabiila dariiqii tarantaba nin waxba ma dhalo ma arkaysaa wataqdacuuna asabiil tarantii miyaad jaraysaan amba wataqdacuuna waxaad goysaan asabiila ma dariiqii baad jaraysaan oo kuwa dhul ku dara iyo jidgooye ayaa wataatuuna waxaad la timaadaan ood ku samaysaan fii naadiikum golayaashiina almunkara ma xumaanta ayaad ku samaysaan wataatuuna ma waxaad la timaadaan fii naadiikum golayaashiina almunkara xumaan miyaad ku samaysaan golayaashaad isugu timaadaan munkarkani muxuu yahay culamada qaar waxay leeyihin dadkay finiini jireen dadkay ku dheeldheeri jireen iyagaaba wixii la ku samayn jiray golayaashooday ka fooryi jireen shimbire ay ku cayaari jireen howlahay isku diri jireen sawdamada tugoolkeeda iska furi jireen sanaay oo dhan baa lagu soo xaadiriyo duulkan lagu sheegay ma og tahay waa golayaashiina gola munkar lagu sameeya uu fara badan yahay oo tiyaatar oo dhani waa naadi munkar lagu sameeye wey laqaar baa raqsi iyo heeso iyo tumasho loo furtay soo maaha waa nawaadida qowmuluudunku ka mid yihi golo kastoo nooc jilaab kastoo noocaas ah. waa nawaadi munkar waa golayaasha luud oo ahluud wey ay fanaanbaa ka heesaya fanaanad baa ka heesaysa tanaaba usoo kaleesatay baqal oo meel walba uga soo dhooftay waa nawaadida munkarka u wey qabaan moogta kharaab weeye allaha kharaabiy wamaa kaana ma ahanin jawaaba qawmihi qoomkiisa jawaabtoodu may ahanin wax kale ilaa an la yidhaahdeen mooyaane itinaa shiib bay yidhahdeen itinaa noo keen bicadaab illaah ilaahay ma bakarsanay ma arkaysa bicadaab illaahi ilaahay cadaabkiisa noo keen bay yidhahdeen in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta shayga mid kamida faaki qaala wuxuu hi rabbi rabbigayow unfurnii ilaahayow iga hiili cala alqawmi duulka almufsidiin arlada ilaahay fasahaadinaya markaa malaa'igtii baa la soo diraya waxay soo marayaan nebiyullaahi ibraahim ee bal eeg walamaa jaa'at markay u timi rusuluna rasuulladayadii markay u yimaadeen ibraahiima markay walamaa jaa'at markay u timi rusulunaa rasuulladayadii ibraahima markay u yimaadeen bilbushraa bishaarayntii isaga loogu bishaaraynaya isxaaq iyo in bari doono iyo yacquub iyo markay bishaarayntaa ula yimaadeenay martida isaga soo dhigeen qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu muhlikuu ahli haadihi tan ehelkeeda kuwii halaagi baanu nahay muhlikuu iyo ahli iyo haadihi lama kala tari karo innaa annagu muhlikuu ahli haadihi tan ehelkeeda kuwii halaagi baanu nahay alqaryati ah kasriyada ku dayaamay markaa haadihida alqaryati ah dadka halkan degan magaaladan waanu halaagaynaa waayo ina ahlaha magaaladan waa kii qoomaludu deganaa sadum ayaa laydhahdaaye oo urdun bay ku tahay ina ahlaha ehelkeedu kaanuu waxay ahaadeen daalimiin qaala markaa wuxuu ku yidhi nebi ibraahim inna fiiha warde magaaladan aada rogaysaan waxaa jooga luuda luud baa jooga buu yidhi nimayow sidaad u halaagaysaan oo markuu la murmayo ilaahay lahaa wuxuu bilaabay in nala doodayo farnii meesha luud baa jooga sidee u rogtaa qaaluu waxay idhahdeen naxnu anagu aclamu kuwii ku cilmi badan baanu nahaye ogsoon biman ayaanu ogsoonnahay biman baanu ku cilmi badannahay fiihaa qaryadan ku jiraanba magaaladan wallaahi lanunadiyanna waanu badbaadin doonaa oo waanu badbaadin doonaa hu luud lanunadiyanna waanu badbaadin doonaa waanu badbaadin doonaa hu luud iyo wa ahlahu ila imra'atahu naagtiisa mooyaane islaamkiisa mooyaane kaanat waxay ahaatay min alhaabiriin ee min albaaqiina fi lcadaab halkan ayay ku hadhaysaa inkaar bay qabteen ma ogtahay inay inkaar qabto soomaalidu way taqaanaayo caakifulqaadiriin bay yidhahdaan ma soo ma ogid saasay yidhaahdaan walamaa an jaaat antaasi waa sila taa horun bay la macno tahay antan unbaa saa'id ah walamaa an jaaat markay u timi rusulunaa rasuulladayadu waa malaa'igtii qoomka lub qomi lahaa weeye luubaanashay u yimaadeen malaa'igtaasi siia waa la murugo geliyey huwa luut yani waa ficilka amarkul ku binaysan siia waa la murugo geliyey amba la tuuraanyo geliyey hu luut bihim ay bisababihim kuwan u yimi daraaddood baa la murugo geliyey wadaaqa waanu ciriiriyoomay bimaaragtay bihi ay bisababihim ayuu dayqadooday zarca xagga awoodda amba laabtaba daca waxa lagu nasbiyey waa tamyiiso waa muxawalun can ilfaacilo waxaa tidhaahdaa odaaqa wuu ciiriyoomay darcuhu laabtiisu ciiri bay gashay bihi bisababihi macnaa iyaga daraaddood bay laabtoodii laabtii nebi waxay noqotay mid ciriiri ah murugo iyo tiraanyo wadaaqa wuu ciriiriyoomay darcuhu laabtiisu bihin ay bisababihin amba wadaaqa wuu diiqadooday amba wuu ciriiriyoomay luud bihin ay bisababihim darca xagga laabsan waqaaluu waxay yidhaahdeen laa takaf habaqanin walaa taxzan hana murugoon inaa anagu munajuuka kuwii ku badbaadin baanu nahaye munajuuk kuwii ku badbaadin baanu nahaye waahlaka adiga iyo wa reerkaagaba ila mraatak naagta mooyaane kaanat waxay ahaatay min alhaabiriin ay min albaaqiina fi lcadaab cadaabkaasay iyadu ku aanaysaaye inkaarqabsadaniye adigu maaragtay waanu ku badbaadin warnaa shahiidaaye muu odhani ma arkaysa inay mujrimo tahay ayuu isba ogyahay sidii nabiyulaahi nuux oo kale oo u iyadaba inanka dee uu ka hadlay ma ogtii inaa anagu bu alla yidhi subxaana watacaala maxay ku leeyihin markaa malaa'igtii nabiyullaahi luuday ku leeyihin inaa anagu munziluun kuwii ku dejin baanu nahay munziluuna kuwii ku dejin baanu nahay calaa ahli haadihi tan ehelkeeda korkooda waxaanu ku soo dejin doonaa alqaryati ah rijza cadaab rijza cadaab baanu ku soo dejin doonaa min asamaa'i samada xaggeeda ayaanu kaga soo dejin doonaa bimaa kaanuu yafsuquun maadu waa sababiya maaduna waa masdariya bimaa kaanuu yafsuquun ay bisababi fisqihim fisqigooda daraaddii fisqiga ay la yimaadeen daraaddii ayaanu cadaab samada ugaga soo dejinaynaa wallaahi markaa la rog farish waa laga faraxashay jego meeshu waa bad maaragtay go-an weeye badda meydkaabaa la idhaahdaa wallaahi laqad taraknaa waxaanu kaga tagnay waanu ka tagnay minhaa ayadii waxaanu xaggeeda kaga tagnay aayatan aayad baanu kaga tagnay bayinatan cad liqowmina aayad ah amba qowl baanu kaga tagnay yacqiluun iyagu wax fahma oo wax caqliyeynaya aayad cad baanu meeshay ka dhignay baa ilaahay subxaana watacaala waadxa wa ilaa madyana wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa madyana reer madyana akhaahum walaalkood baanu u diray shucayba ah shucaybaa ah wa akuuhum fi nasab laa fi ddiin faqaala wuxuu yihi markaa shucayb yaa qawmi qowmkayow ucbuduu caabuda allah alla caabuda waryaahe dacwaddu waa taas un haahiya dacwa oo minhaaji nabowa saas un bay ambiyada ilaahay dacwadooda waa cidrabbi keligii in la caabudo un moogta wax alla wax kastoo kale waa birif wey ucbud llaha alla caabuda waarjoo rajeeya oo fisha amba ka baqaal yowma maalinta alaakhira dambe walaa tacsaw hafashahaadinina fi lardi arlada hafashahaadinina mufsidiin xaala kawnikum mufsidiin xaala muakadaa baa la yidhaahdaa wararlada hafashahaadinina baa ilahay leeyi subxana watacala fasaadku mufsidin buu ka yimaadahay fakadabuu way beeniyeen rushucay bay beeniyeen faakadathum iyagana waxaa qaadatay faakadathum waxaa qaadatay alrajfa furhan dhulkaa lala lumay alrajfa dariir baa ku dhacay baa ilaahay subxana watacala faasbaxu waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdooda waxay ku ahaadeen jaasimiina kuwii baxsiyey ay mayitiin amba jaasimiina kuwii jilbaha u dhacay baarikiina cala rukab jilbaha ayay u dhacay ee u dhadadaateen baa ilaahi subxaana watacaala ma arkaysa wacaada ayaa waahlagnaa qadar markaa waahlagnaa waxaanu halaagnay caada reer caadna waanu halaagnay wasamuud reer samuudna waanu halaagnay waqad tabayana wuu cadaaday lakum idinka waxaa idiin cadaaday ihlaakuhum faacilka tabayana waad qadaraysaayo halaaga meesha laga fahmayo ayuu ku noqonaya wacaada reer caad baanu halaagnay iyo wa tamuud reer tamuudba waanu halaagnay waqad tabayana wuu cadaaday lakum idinka waxaa idiin cadaaday ihlaakuhum halaagitaankoodanu halaagnay min masaakinihim xagga guryahoodu idinka cadaaday oo guryahoodaiyo khaawi oo baaba'ay baad arkaysaan ayana wuxuu u qurxiyey wazayana wuxuu u qurxiyey lahum ayaga ashayطaanu acmaalahum buu u qurxiyey oo fasada wuxuu ka jeediyey hum hum shayطaanku hum ayaga can isabiil wamaa kaanuu may ahaanin mustabsiriina kuwii xaqa arka mustabsiriin kuwii xaqa inay arkaan dalba ee raadsada may ahaanin baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala Ah, wa kaanuu waxay ahaadeen baa ilaahay subxana watacaala mustabsiriina kuwii arka oon xagga u iftiiminay weeye mustabsiriina kuwii arka ayay ahaadeen allah taala marka allah subxaana watacaala waxay ahaadeen buu leeyahy kuwii arkaanu u cadaynay oo maaragtay iyagoon waxba loo cadaynin maanaan halaagin ayaa ilaahay subxaana aayaadka ilaahay bay arkeen oo ashii bay arkayeen oo mucjizaadkii bay arkeen wa qaaruuna baanu halaagin wa fircawna baanu halaagnay fahaamaana baanu halaagna waa gacan yarihii fircawn wallaahi alle qad jaaa wuxuu ula yimi hum kuwan muusaa muuse wuxuu ula yimi bilbayinaat aayadaha cadcad buu ula yimi fastakbaruu way kibreen fi lardi arlada dhexdeeda ayay ku kibreen baa ilaaha yidhi subxaana oo waxay ahaadeen kuwo jibray wamaa kaanuu may ahaanin saabiqiina kuwii baxsaday ayna almafaru walilaahu daalibu wlashram lmaqlubu walaysa bihaalibi ashramku waxa aha watay maaragtay colkii marooryada watay ee kacbada ku duulayey markaa markii ilaahay eryaday subxnin ilaahay eryanaya hadduu bahsanaya abadan ma ayna almafaru walilaahu aalibu xaggee loo kacaya ka eryanaya hadduu allaba yahay wlashrabu lmaqlubu walaysa bihaalibi wamaa kaanuu saadiqiin baa ilahay yidhi ma ahaanin kuwa baxsaday abadan bay ku reenta fakula akhadnaadaas oo kale uqata ay faahadnaa waanu qabanay baa rabbi kulan mid walba waxaanu akhadnaa ku qabanay bidanbihi ay faakhadnaa waxaanu qabanay kulan mid la arkaba kula waaxidin min haaulaa qaaruuna wa fircawna wax amana bidenbihi dembigiisii un baanu ku qabanay wa minhum waxaa ka mida haddaba kuwan manduul baa ka mida arsalnaa aanu ku sii daynay calayhi korkiisa amba aanu ku diray xaasibaa dhagxaan waa dabaysh waa riixan laha alxasbaa xaasibaa dabayl quruxle baanu ku sii daynay waa reecad dabayl baa u timi riixun sarsar saarida aada u darayd oo wax alla waxay intay qaado ayay dhoobada ka dhigaysiimu mu tahay ilaahayna waa kiinoo sheegay niman waaweyn bay ahaayeenoo markay daateen ay bad yidhaahdeen ma arkaysa kaanahum acjaasu naklin khaawiya waxa weyne dheeri markuu dhacana u sooriyey mawti dumurku jiidaada inay gaaban isagu mid noqonaya mawti kas markaas salaadaha dheer marka imaam bashiir bay xun tahay xaasiba wa waxaa ka mida kuwaas man baa ka mida akhadat ay qaadatayhu isaga asayxa saylo waa samuud ma arkaysa waa reer samuud bay ahaayeenoo qayla a lagu qayliyey markaasaa qalbigu kala dilaacay wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida khasafnaa aanu la goynay bihi isaga alarda waa qaaruun wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida fagaraqnaa aanu qarqinay waa fircawn warbalnimo ilaah guuldaradu markay dhacdo qof keliya ayaa wuxuu la cadaab yahay ummadan qaaruun kanoo kale baleeg waa samuud iyo reer caadiya baa la berbergeliyey iyo sidii maarag marka qofku markuu inkaar buu qaba maalkiisu wuxuu ku fasahaadinayey midna baawarka iyo sumbadu haysku wuxuu ku fasahaadinayey mulugti waa baalim awood iyo baalimka lacagta leh inkaar bay marka ilaahay wuxuu u rogayaa sida uu nagaa u rogo man baa ka mida ahraqnaa aanu kharqinay amba hafinay amba maashaynay wamaa kaana allaahu alle ma ahaanin subxaanahu watacaala liyadlima kii dulmiya ayaga laamuljuxuud baa ayada wamaa kaana allaahu alle ma ahaanin liyadlima hum kii dulmiyey oo dulmi rabbi kumuu dilin walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna qadar yadlimuuna kuwii halaagay anfusahum mafcuul weeye ee khabarkii kaanada ha qaaday haddaad khabarka kaanada ka dhigto laqbadu si xun bay kaa noqonaysaa walaakin kaanu waxay ahaayeen anfusahum bay ahaayeen markaa nooc kale soo baxaysa walaakin kaanu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwii dulmiyey anfusahum lafahooda ayay dulmiyeen baa ilaha yidhi subxaanahu watacaala ma warduulkani noocaasi bay iska ahaayeen ilaahay baa subxaanahu watacaala sidaa u galay ay faala dalika bihi jazaan infaaqa bimaa kasabat aydiihim haddaba masal iyo tusaale ayaa rabbi ina siinaya ina siiyey baan odhan lahaa masalkaasi waxa weeye qofku ilaahay cid aan ahayn hadduu caabudo oo aad ka rajayso nasri cid aan ilaahay ahayn aad ka filato kisiq aad ka doonto aad qabsato ood ku kalsoonaato dhibaatadu markay kugu dhacdo waxaad la mid tahay qof cuskaday tuubka caarada xoogka caaradu intuu awood leeyahay xoog xub caaro cuskarto maxaad u malaynaysaa oo masal waa shabayt alcankabuut taagdaraantiidasa iyo bacsigiisa ayaad garanaysaa macnaha waxa weeye kuwaa ilaahay qayrkii caabudayo wax farahooda ku jiraan ma jiro qofka qabsadayna waxa uu ka mid yahay qof isagu qabsaday uu guri caaro codsaday weeye taasi wuxuu ka mid khilaafsan yahay qofka muslimka ah mu'minka ah ee qalbigiisu ilaahay uu ku xidhan yahay wamaca dalika camalka hagaajinaya kuna hagaajinaya camalkiisa fi itibaaci sharci waayo qofkan isagu wuxuu haystaa mutamasik bilcurwati alwusqaa xarig adag buu haystaa oo aan go-aynin oo adayga iskale oo sugan maarkaysa arkaysa markaa qofkaan haddii kayrkii caabuday ee ilaahay cidaan hayn cudsaday wadaadoo guuldarradeed ayuu mudan yahay alla kayrkii miyaa la caabuday alla badana maalin walba waad maqasha soma inta qaar ilaahay ow ilaahay waxaan barye awliyada waxaan barye haddaanad maqal qaar caynkaalaho aad leedahay war dadku waxa waa laga koray maalin walba qaad bishii u haysta alla kayrkii la barya yaada siisaa arkaysa يغياث الفقراء waa lagu tiraa يغياث الفقراء وأمير البدلاء وإمام الندلاء شل لكم وذاجر marka wax dadkoo dhani ah, in badan ay u siman yihiin oo ah la oo goobo cayiman lahoo si gaara loo baryo oo maarki mali min mujiri yujiru min kuradi معك رسول الله ما لي من ألوذ به فبرده رسول الله ما لي من من ألوذ به رسولك لا إذا ما الله يرى ما رسائليات وما ينزل ما رجيت أساسك الكلام يلتون سليها ومركز كل شيخ وأول بكير الزهور تزور تزور وتطلب ما عنده من الفضل والخير والمدد تزور waad siyaadhanaysaa watadlubu waxaad ka dalbaysaa maa cindahu agtiisa waxa yaallo oo maxay ah min alfadli waalfaydi waalmadad fadli iyo nimco burqaamaysa iyo siyaadooyntaba ma arkaysa maasha allah mana intaas iyo wax ka sii daran shadiid allah wuxuuli subxaana wa tacaala marka dadku waxa ka lunsan xaqa ilaahay leeyahay iyo xaqa ambiyadu ay leeyihiin amba rasuulka ilaahay leeyahay iyo xaqa dadka saalixiinta ay leeyihiin ayaa iskaga qasnay marka wuxuu adkeey cudsaday guulkanuu cudsaday ma ogti guulkanuu cudsaday waa waa bahalkan kale bahalkan caarada xoog caaro mathalu ladiina kuwii sifadood tilmaantood ittakhaduu yeeshay min duuni illaahi alla sokadii subxaanau watacaala awliyaaa kuwa ay dayaan oo ilaahay ka dhigtaan masalkoodu amba sifadoodu ka masali lcankabuuti waa caarada sideeda oo kale ka masali lcankabuuti caarada sideeda oo kale weeye itakhadat taasoo samaysatay baytaa guri oo shabakadaa yaray dhaartay wa ina awhana albuyuuti guryaha ka ugu taagta daranina wa inaa awhana albuyuut guryaha ka ugu taagta daranina labaytulcankabuuti caarada gurigeeda weeye law kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa ogsoon ilaahay mooyaane cod inaanay wax tarin kuwaa may codsan kuwa nimanka xub caaro codkada xub caaro iyada laftigooda dhibaato ku qabta hadduu roob heladoda arkaysaa hadday dabaylu soo dhacaan iyadoo dabaylu shitaan baad arkaysaa wax alla mufasiriinta qaar baa waxay leeyihin kulayl iyo qabow hidna kama celiyo boodkii dugsilaaya bay ku dabata waa mishiinada maogta marka way ka liitaan iyadoo kartila waxbay samaysay waxbadisliisaa ma ogtahay marka kuwa alla qayrkii cudsanaya aabbaad maysaab cudsanaya waxay la yihiin kuwa bahashaas oo waxay samaysatay oo kala un guriga caradu waxba uga tagaynin haddii roon ku dhufto iyo dabaylaan ku dhufata ay u baaba'ayso ayaa kuwan alla qayrkii cudsanayaana aanay waxba u helaynin buu ku leeyay ina allaha alle yaclamu waa ogsoon maa yadcuuna inaanay caabudaynin min duunihi isaga sokadii min shay-an shay-a wax aan waxuba ahayn inay yihiin oo markaa maadankaasiyaba aynu ka dhigno waxaanay caabudayaan waxbaba inaanay ahayn waa waxba waxba yahay jago ina allaha alle yaclamu ogsoon yahay maa yadcuuna inaanay caabudayn wax jiran wax nafleba ma wax jira oo wax u tarayaba amba in allaha la yaclamu waa ogsoon yahay maa ayu ladii midka yadcuuna ku ay caabudayaan min duunihi isaga sakadama waa ogsoon subxaana watacaala wahuwa alla alcasiiz allahan cidikaadkani weeye alxakiim waa allaha xikmad u saaxiib amba aan qaldanin wa tilka taasi waa amsaasha alamhaalu tusaalayaal weeye nadribu waxaanu u caddaynaa amba aanu u sheegnaa amba aanu u yeelnaa linnaasi dadka ayaanu u yeelnaa tusaalayaashaasi wamaa yacqilu ma fahmo haa tusaalayaashaasi ma fahmaan ila alcaalimuun kuwa cilmiga leh mooyaane cid kaleba ma fahamto ma arkaysa ila araasikuuna fi lcilm almutadabicuuna minhu amar ibni mura waa ti laga sheegayo waa kin ahaa maa marartu biaayatin min kitaabi illaahi laa acrifuhaa ilaa ahzanay haddaan soo maro aayad ilaahay aayaadkiisa ka mida ah, kitaabkiisa ka mid oon ah garan waayo waxa aniga markaasi waxay igu reebtaa garasho la-aantaasi murugo iyo tiiraanyo waayo ilaahay baa yidhi watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun caalimun fii kasri laami wa jamcu caalimi adilati tawxiid baa rabbi keenay xagga hore waxay nooga soo sheegay rabbi khayrkii la caawidaa siday naf la-aanta u tahay sanjaad ku daalaysaa mo maalintoo dhan rabteen kolka shaflaysa rag baa daalay rag baa daalay khalaqa allaahu alla wuxuu ku abuuray asamaawaati sanadka iyo walarba arladaba bilxaqa ayaa ilaahay ku abuuray ina fii daalika kaa la soo sheegay ayuu ku sugan yahay waa kabar had iyo jeera la aaya ayaa ku sugan ina aayatan ayaa fii daalika lilmu'miniina bay ugu sugan tahay cibro utlu akri nebi muxammadow maakii akhi wuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday ee min alkitaabi ah tabcidiyaha ka dhegeysa min alkitaabi ah akri wa akim og oo saxtoosi assalaa salaadana og oo salaadii nebi maxamed maa ina asalaata salaadu tanhaa waxay ka reebtaa qofka cani ilfaxshaa'i tafoolxumada badan iyo waalmunkari xumaanta ilaahay dihrigiisa weeyaanu qofkan inuu wanaagsan yahay ayaad arkaysaa markaa xumaan qofkani ma samaynayo markaa salaada waxay koobaysaa laba shay mid waxa weeye tarku lfawaaxishi waalmunkaraat midina waxa weeye laasimidda salaada la laasimo ayaaba arrintan qofka ku xambaaraysana waa la yidhaahdaa tanha can ilfaxshaa'i waalmunkar wala dikru llaahi ilaahay dikrigiisa weeye salaadu akbar waladikru llaahi alla dikrigiisa sidaa dhe walalisidaay waladikru llaahi alla dikrigiisa xusitaanka alla la xuso ayaa ajbaru weynin war dikriga ilaahay baa ballaadhan aad buu wen yahay weeye ilaa in la xuso oo ilaa haddaad xusto adigana uu ku xusi doona wallaahu alle yaclamu waa ogsoon yahay maa tasnacuuna waxaad samaynaysaa subxaanaka allahuma biamd